بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada silsiladii taariikheed eanu kaga waramaynay taariikh nololeedkii khaalid lwaliid almakhsuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhsuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd radia allahu canhu ardaa ilaahay raalliha ka noqda hana raalligeliye walaalayaal xalqadan tii ka horreysay waxaynu ka soo waramnay khaalid ibnu waliid oo qabsaday guud ahaanba waqooyiga ciraaq haystana marka caasimadii carabtu ay ka deganeed dhulka ciraaq ee loo yaqaanay magaaladii alxiira wuxuuna isu diyaarinaya inuu weerar weyn uu ku qaado caasimadii weyneed ee dowladii farisiyiinta ee madaa-in loo yaqaanay isagoo amar iyo fariin ka sugaya markaa madaxweynihii muslimiinta iyo khaliifatu rasuulilah abibakar asidiiq radia allahu canhu waxaan kaloo ka soo warrabnay safarkii cajiibka ahaa ee khaalid bin alwaliid radi allahu canhu uu ku aaday magaalada xurmaysan ee makata almukarama uuna ku tegay safarkii cajiibka ahaa ee cid ka mida askartiisu aanay ogeyn subxaan allah insha allahu tacaala waxaan kaloo maanta ka warrami doonaa safar kale oo cajiib ah oo uu ku tegay markaa dhulka shaam isagoo ka tegay wadanka ciraaq walaalayaal dhanka kale muslimiintu keliya maysan weerar ku qaadanin dowladii weyneed ee farisiyiinta ee waxay kale oo ay weerar ku qaadeen dowladii iyaduna weyneed ee romaanka ee iyaduna taariikhda weyn leh ee guunka ah romaankana xitaa xilligii nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam uu noolaa ayaa markaa iska horyimaadyo ay dhaceen waxa ugu horreeyey iska horimaadkii ugu horreeyey muslimiinta iyo romaanku isku wajahaan duulaankii ama macrakatu mu'ta duulaankii mu'ta ahaa yani tuulada mu'ta la ydhahda ka dhacay ee ay saddexdii saxaabi ku shahiideen zayd ibn xaritha iyo jacfar ibn abi aalib iyo cabdullahi ibnu rawaxa kadibna uu qabsaday markaa xukunkii ama hogaankii ciidamada muslimiinta khaalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi almasluul oo aynu kasoo warramnay waxaa kaloo ku xigay iska horimaadka ghaswadii tabuk ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka qayb galay ninkii heraqal ee boqorka u ahaa dowladda romaankuna uu cabsaday oo aanu imanin goobtii dagaalka waxaa kaloo ku xigay iska horimaadkaas jeyshu usama ciidankii usama ibnu zayd ee uu nebigu diyaariyey calayhi salaatu wasalaam intaanu geeriyo ninka hor oo uu fuliyey yacni amarkii nebiga waxaa fuliyey abibakr sidiiq oo sidii uu nabigu sheegay ayuu u diray jeyshu usama ciidankii usama ibnu zayd radi allahu canhu uu hogaaminayey isku horimaadyada kalena waxay dhaceen cahdigii markaa uu khaliifka u ahaa abibakr asidiiq radi allahu canhu arda ciidankii ugu horreeyey baxay waxa hogaaminaya ninka la dhahdo khaalid ibn saciid ibn alcaas weerar ay wajahaad waa la iswajahay waxaana la jebiyey ciidankii khalid ibn saciid ibn alcaas waxaa la dilay walaal wiilkiisii wuu dhalay isagiina goobtii dagaalka ayuu ka orday sidoo kale khaalid eh, sidoo kale waxaan ujeeda abibakr asidiiq radi allahu canhu wuxuu abaabulay ciidamo fara badan oo kala duwan ciidankii ugu horeeyay wuxuu ahaa ciidan uu hogaaminaya camru bn alcaas radi allahu canhu arda camru bn alcaas oo markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam u magacaabay inuu sadaqooyinka kasoo ururiyo qabaa cayiman sida qabailkii qudaaca iyo qabailo kale carbeed iyo wadanka cumaan ayaa loo yeedhay oo abibakar ayaa markaa warqad u diray in loo baahan yahay markaasuu isagina wuxuu dhahay amru bn alcaas radi allahu canhu ana rajulun min almuslimiina buu yihi anigu nin kamida mida muslimiinta ayaan ahay ee khaliifkii rasuulka ilaahayow adigu kasoo qaad buu sidii nin tuuraya leeb iyo qaanso anigu leebkaasaan ahay adiguna adiga i tuuraya leebkaasna markaa masahmigaana ku tuur meeshii aad u aragtid haba noqoto meeshaasi meel adag oo dadku ay ka cabsanayaan diyaar ayaan u ahay buu yidhi meel walbo lageeyo camru bn alcaas waa loo yeedhay ciidan baa loo abaabulay waxaa lagu wajahay in uu qabto dhulka shaam gaar ahaana dalka filistiin sidoo kale waxaa loo yeedhay ciidan kale oo uu hogaaminayo abu cubayda camir ibnu ljaraax radi allahu canhu amiinu hadihi lumma isagana ciidan ayuu hogaaminayo waxaa lagu wajahay magaalada xims ee suuriya ku taalla sidoo kale ciidan kale ayuu abaabulay abi bakr asidiiq radi allahu canhu uu hogaaminayo markaa yaziid ibnu abi sufyaan yaziid ibn abi sufyaan uu hogaaminayo ciidankaasina ciidanka yacni ugu tirada badan ayay ahaayeen waxaana isagana lagu wajahay magaalada dimashik ee dhulka shaam ama suuriya in uu markaa furto ciidankaana dad badan baa ka mid ahaa oo yacni reer maka ahaa sida ninkii suhayl ibni camru iyo iyo cikrama ibn abi jahl iyo saxaabo waaweyn oo kale ayaa ka mid ahaa zubayr ibn alcawaam iyo rag badan oo kale oo dagaalka ka qayb geli doono in ka warrami doono insha allahu tacaala iyo sidoo kale ciidan kale oo madad ahaan uu u diray abibakr asidiiq oo uu hogaaminayo shuraxbiil ibnu afartii ciidan markaa walaalayaal dhulka shaameeye sidaa u aadeen markii uu ogaaday hiraqal oo roomaanka madax u ahaa in ciidamo muslimiin ah ay soo galeen xuduudoodii ayuu markaa wuxuu la hadlay qoomkiisii dadkiibuu la hadlay wuxuu dhahay anigu wuxuu ihi boqorka roomaankan ah waanaan idinka aqaanaa buu yihi muslimiinta diin cusub ayay wataan buu yidhi mana joogayaan buu yidhi ee aynu mid samayna buu yidhi aynu jizyada iska bixin oo xoolaha ka soo baxa markaa dhulka shaam kala badh aynu siino muslimiinta sidaas aynoo khayroon oo kala badh dhulka shaamna inagu soo hadhayaa jibaalu ruum roomaanka buruhu uu degaana ay saas inagu soo hadhaysa nimankii qoomkiisa ahayaa askartiisiibaa oo dhahay kayf sideeba niman saxaraa ka yimi anugu ogolaanayna inaanu yacni wax siino subxaan allah way cadhoodeen waxay dhaheen dagaal baanu qaadaynaa kolkaas heraqalna isna ciidan buu soo abaabulay uu hogaaminayo tadaaruq ninka la dhahdo ama tadaaruk ninka la dhaho uu hogaaminayo tadaaruqanna waxay isku hooyo isku aaban yihiin boqorka roomaanka heraqal ama herkalis loo yaqaan heerkal ayaa la dhahdaa ama heraqal afka carabiga uu hogaaminayo subxaan allah sagaashan kun oo ciidan ayuu tadaaruqaasi uu hogaaminayaa waxaa lagu wajahay dhankii markaa camru ibn alcaas radi allahu canhu inuu ka hortago ee kusii socday wadanka filistiin sidoo kale nin kale ayuu soo diray hiraqal oo la dhaho georgia georgia ibnu tuther georgia waa macnaa afka carabidu noqonaysa lakin magaciisa waxaa la dhihi jiray george marka master george ayaa loo soo diray isaguna inuu wajaho yaziid ibnu abi sufyaan oo kusoo socday magaalada dimishk ninka george la dhahdana ama georgia la dhahana qiso kaleoo macruuf buu leeyahay oo aan ugu tegi doono fi macrakati alyarmuk waxaa kaloo uu soo diray ninkii romaanka ahaa nin kaloo la dhahdo qayqaar ibnu nistus la dhaho ninkaana lixdan kun oo ciidan baa la socday isna waxaa lagu soo wajahay dhankii markaa abu cubayda ibn camir ibnu eh, ljarax radi allahu canhu ardah sidoo kale waxaa lasoo diray nin kaloo la dhahdo magaciisa daraqus daraqusna waxaa lagu soo wajahayay isna dhankii markaa shuraxbil ibnu xasana radi allahu canhu ciidamadii markaa ciidamo aada u tiro badan weeye ciidamada romanka muslimiintuna tiradooda aad bay yarta waa dhowr iyo labaatan kun oo ciidan marka laysu geeyo ciidanka muslimiinta oo dhan intii joogta markaa dhulka sham halka markaa roomaanku ciidankoodu uu gaadhayay laba boqol oo kun oo qof uu sare u dhaafiyey subxaan allah kolkaa cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu dhahay ciidamadii markaa roomaanku maadaama ay aada u tiro badan yihiin ayaa wuxuu ku dhahay abubakar asidiiq aynu ciidamada isu geyno oo hal koox aynu ka dhigno abubakarna uu ka yeelay wuxuu faray afartii ciidanba in ay isu yimaadaan way isu yimaadeen muslimiintu waxay yimaadeen meesha loo yaqaano alyarmuuk sidoo kale heeqalisna ciidankiisii buu soo abaabushay oo laleeyahay markaa wuxuu joogay xims ayaa la joogay sanadkaas sanadkaas dhowr caasimadood buu lahaa markaa ninka la dhaahdo heraqal caasimad waxay ahayd dimashik ayuu deganaa midna waxay ahayd qustantiniya oo waxay ahayd caasimadii markaa istanbul imika loo bixiyey ama qustantiniya waagii hore la dhihi jiray iyo magaalada iskandariya ee masar ku taala masarna romanka ayaa haystay iyo sidoo kale baytulmaqdeska oo ay u xaj tegi jireen nasaaradu waxayna haysteen diinta nasaarada christan ayay ahayn waana reer yurubku asal ahaan romaanka waxaa kasoo jeeday reer yurubkaiyo maraykanka kasoo jeeda calaa kulli xaal ninkii heraqal isaguna ciidankiisii buu isu ururiyey oo markii uu maqlay inay muslimiinta isu tageen buu isna isu soo ururiyey goob ayaa la ysugu yimi ama waadi baa la ysugu yimi waadigii ayaa waxa yimi laba boqol oo kun oo qof subxaan allah isagoo ciidankiisa habeeyey oo madax uga dhigay walaalkii tadaaruq dhammaan hogaanka ciidamadiisa oo dhan muqadamada ninka ugu horeeya ee ciidanka horena hogaaminaya waxaa madax looga dhigay ninkii georgia la dhihi jiray ama george la dhihi jiray labada dhanna dhanna wuxuu madax uga dhigay nin la dhahda baahaan ninka baahanna weli muu imanin madad ahaan ayuu ugu imanayaa dhanka kalena wuxuu madax uga dhigay ninka la dhahda qayqaar waadigiibay yimaadeen subxaan allah waadigaas weyn ama meesha toga ahee weyni laba boqol oo kun oo qof markii ay yimaadeen waxay noqotay kal khandaq god yar meel yaroo god yar bay noqotay yacni dadku say u tirada badan yihiin subxaan allah kolkaa muslimiintii maded kale ayay dalbadeen oo abibakar sidiiq ay ka dalbadeen abibakar markaa wuxuu dhahay wuxuu u yeedhay khaalid ibn lwaliid oo jooga dhulka ciraaq ayuu warqad u diray oo wuxuu faray in uu aado dhulka sham si uu ugu hiiliyo ama ugu gargaaro walaaladiisa muslimiinta ee joogta ama ka dagaalamaysa dhulka shaam iyo macrakadii ama goobtii loo yaqaanay alyarmuug markaasu weliba wuxuu dhahay hadalkiisi caanka aha wuxuu ihi wallaahi laushqilanna nasara can wasaawisi shaytaani bikhalid bn lwaliid allan ku dhaartee nasaarada waxa waswaaska shaydaanku ugu sheekeeye waxaan kaga mashquulinayaa khaalid bn lwaliid sayf ullahi lmasluul radia allahu canhu arda khaalid ayaa loo yeedhay sidee buu khaalid ibnu welid ciidanka yani dagaalka noocaasa uga maqnaan karaa ma dhici karto waa macrakatilyarmuk waa inuu khaalid ibnu welid geysigii muslimiintu xaadiraa oo uu joogaa radia allahu canhu arda waa loo yeedhay wuxuuna faray abibakr asidiiq in ciidanka markaa ciraaq jooga inuu laba dhambal ka kala dhigo laba qaybood inuu ka dhigo nisfi ka mid ama qayb ka mida waa inuu kaga tagaa ninka markaa hogaamin doona ciidamada ciraaq ee muthana ibnu xaarith ashaybani isna inuu kala badh u qaato oo ku biiro marka dhulka sham inuu aado khaalid ibnu waliid ciidankiibuu kala badhay waxaa madax looga dhigay muhana ibn xarit shaybani ayaa ciidamankii ciraaq ka dagaalamay madax looga dhigay sagaal kun ayuu qaatay markaa khalid ibn walid sagaal kunna waxay raaceen muhana ibnu xarit shaybani kolkaa waxaa la ysku qabsaday saxaabadii rasuulka leanno dadka dagaalamayay intooda badan dhallinyaray ahaayeen ama taabiciin bay ahaayeen laakiin saxaabadii rasuulka nebiga soo gaadha calayhi salaatu wasalaam fadli gaara iyo qiimo gaar iyo ixtiraam gaara ayay leeyihiin dhammaantood wuxaa doonay inuu qaato khaalid ibnu weliid muhani ibnu xaaris ashaybani ba wuxuu yihi maya socon maysew socon mayse buu yihi ilaah baan ku dhaartay nasriga iyo guushaba ayagaan ku rajaynayaa buu yihi marka inoo kala qaybi buu dhahay saxaabadii rasuulka waa lo kala qaybiyey khaalidna sidiibu raalli ku noqday way baxeen ciidankii meesha la ydhaahdo markaa qaraaqir halkaas ayaa markaa ay gaadheen waxaana sii sogootinayay markaa muhane ibn xarit shaybani baa sii sogootiyey muhane ibn xarit shaybani wuxuu kusoo laabtay magaaladii caasimada ahayd ee alxiira khaalid ibn waliidna halkaa markuu joogay ayuu ciidankiisii cabaystay haddaba walaalayaal halkaa markii la joogay waxaa la qabtay wadadeeban marna waa inaynu dhulka shaam si deg dega u gaadhnaa oo aynu walaaladeena muslimiinta ah si dhaqso ah aynu u gaadhnaa wadadeeban marna wadada haddii aynu marna buu dhahay khaalid ibn waliid waqti dheer ayay qaadanaysaa wada dheer weeye ciidan farabadanna badanna waa sagaal kun oo eh, ciidan weeye haddii marka aynu halkaa marna buu dhahay khalid yacni waqti dheer bay qaadanaysa haddaan waddadan kala marnana waxa jooga buu yihi carabtii nasaarada ahayd iyo kuwa farisiyiina marka waxay noqonaysa inaanu dagaal la galno oo dabadeedna aynu nimankaa iska dhicinno si aynu marka wadada u banaysano subxaa taasina waxay qaadanaysaa waqti bay qaadanaysa meeshuna waxaan doonayna in si deg dega ah loo gaadho kolkaa wuxuu raadiyey khaalid ibn waliid cid waddo kale oo cusub hadda tusta ugu dambeyn waxaa soo helay ninka la idhahdo raafic ibnu cumayra raafic baa dhahay anigu waxaan garanayaa buu yihi waddo ku geynaysa dhulka sham waddo yaroo fudud weeye oo gaaban oo ku geynaysa dhulka sham laakiin waddadan ama jiidkan looguma talagelin ciidan sagaal kuna qof keliya loogu talagalaa ma ciidan yar oo keliya loogu talagalay oo weliba sita yacni saanadoodii iyo marka wixii ay ay jidcinkoodi wixii ay cunayeen iyo wixii ay cabayeen khaalid bin walid wuu fakeray marka wadada ma ciidankaasaad maraysaa wadaduna waa dhul saxaro ah lama degaana biyo lahayn baad lahayn dhir lahayn subxaan allah meel buuro ahoo laga daadegayo waa meel haliisa ah on hadda ka horna la marin dabcanna dib loo mari doonin leanno khaalid ibn waliid baa ugu dambeeyey cid mara wadda halisa bay ahayd xilligaas subxaan allah khaalid ibn waliid wuu fakeray wuxuu dhahay raafic ibnu cumerow wadadaas ayaanu marayna raafic ibnu cumer wuxuu dhahay wallaahi buu yihi ina alfarda alwaaxid layakhaafu min nafsi layakhaafu calaa nafsihi qofka keliya haddii uu ku safro wadadaa isagoo maca wata jidcinkiis iyo wixiisii o dhan wata naftiisu u baqanaya adiguna waxaad rabtaa inaad ciidan dhan marisid wadadan ciidan looguma taligelina hal qof ayaa xitaa haddii uu maro naftiisa u cabsanay sidoo kale wuxuu dhahay meeshu waa meel dee saxaro ah oo lama degaano biyo lahayn baad lahayn dhir lahayn qoraxduna kulushahay bacaad ah subxaan allah oon badan iyo baahi badan iyo haraadna wuu jirayo muddo afar maalmood marka la socdana meel baa ceel biyo ahi ay jiraan halkaasna weliba cidima hubto waynaad haysataa marka afartaa maalmood wixii aad cunaysa iyo cabaysana waynaad sidataa subxaan allah khaalid wuu fakeray markii ugu dambaysa wuxuu go'aansaday aansaday inuu wadadaa u maro waddo aan hadda ka hor cidi marin oo lama degaana meel buuro la fulayo laga daadegaayo ciidan dhan mari subxaan allah halis ayay ahayd kolkaa khaalid walaalayaal radi allahu canhu wuxuu faray ciidankiisii arrin kaleo cajiiba wuxuu yidhi geela ayaynu raacaynaa buu yidhi geelii buu markaa soo ururiyo wuxuu dhahay geelan waa in marka hore la haraajiyaa yacni waa inuu oomaa biyaha cabsinina markii uu oomay ayuu dhahay haddaba biyo ka dhargiya biyihii bay cabbeen haddana mar labaad ha ku arooro biyaha laba jeer biyaha cabo biyihii bay cabbeen ilamaya neefkii xoolaha ah calooshiisii ay weynaatay oo biyo ay ka buuxsantay sidoo kale fardihii uu watayna wuxuu saaray biyihii iyo saanadii dagaalkiisi alaabtiisii ayuu sii saaray iyo cuntadii ay cunayeen iyo wuxuu kaloo uu faray ciidankiisii in geela uu faruuryahooda in uu ka xidho faruuryaha inuu ka xidho maxaa looga jeeda faruuryaha ka xidho leanno geelu markuu uu soconayo meel bacaada oo qorax ay kulushahay saxarana ah waxa weeye walaalayaal neefka xoolaa waxa la yaqaana wuu soo calool celiyaa wixii uu cunay ee uu caloosha u geliyey ayaa neefka xoolaa adhiga iyo geelu ay soo caloocaliyaan marka way calaashadaan cuntadii ay cuneen bay dib u calaaliyaan subxaan allah arrintaas haddii ay dhacdo geelii markaa walaalayaal qoraxda badan ee ku dhacday aawadeed wuu kululaanaya isaguna wuu dhididayaa dabcan markiiba uu gaajoonaya biyihiina way ka baxayaan neef xoolaa isagunba uu nool yahay waa bani aadamku la mid yahay marka wuxuu dhahay si aanu u soo caloolcelinin sidoo kalena aanu u doobininoo yacni geela maaragtay marka uu baarqabka uu yahay uu doobiya xunba afkiisa ka timaada xunbadaasina de waa biyo un subxaan allah kolkaasi waxaasoo dhan looga ilaaliyo biyihiisa calooshiisa ugu kaydsado afka iyo faruuryaha hala xidho faruuriyihii buu xidhay geelii subxaan allah waana soo kaxiyey geeli waa baxay markaa arrin cajiiba weeye subxaan allah safar cajiiba weeye oo halisa way baxeen markay maalin iyo habeen ay socdeen ayaa la haraaday oo la gaajooday subxaan allah weliba waxa ugu daran fardihii oo gaajooday oo haraaday alaabta uu siday wuxuu faray markaa in geelii toban ka mida la gowraco waa la gowracay calooshooda biyo badan baa ku jirto uu kasoo dhargiyey biyihiibuu markaa calooshii intuu ka shubay ayuu wuxuu ku shubay meel dar ah biyo ah meel dar ah buu sameeyey oo biy biyihiibuu ku shubay deetana wuxuu faray fardihii inay biyaha cabbaan subxaan allah fardihii markaa biyihii ku jiray caloosha geela ayay cabbeen iyagiina markaa biyihii uu fardihii ay wateen ayay cabeen dabcan hilibkii geelana way cuneen mudday socdeen muddo afar maalmooda markii ay soconayeen ayaa la gaadhay maalintii yacni loo baahnaa in meeshii ceelka ahayd ee uu raafic ibnu cumar uu sheegaya in meesha biyo laga cabdo haddii biyo la waayana waa halis way dhimanayaan way halaagsamayaan meel kaleo qabtaanna ma jirto subxaan allah ninkii raafic ibnu cumayra ah iyo waxa israacay katiibo yar ama guuto yaroo muqadamo ah oo ugu horeynaysa si ay usoo sahamiyaan dee meeshii biyuhu ay jireen meeshu waa meel saxaraade ciid baa dhacaysa dabaylo ninkii raafic ibnu cumayrana wuu indhabeelay subxaanaka yaa allah sidee buu ku arkayaa markaa bal meeshii biyaha ahayd dabcan indhabeelkaas waxa weeye indhihiiba marka markii dabayshii ku farabadatay waxba uu arki waayey laa yakaadu yaraa shay-an waxbaba uu arki waayey subxaan allah marka mar uu isku duubay isaga iyo intii yaradee la socotay wuxuu dhahaa bal hada halkan fiiriye way fiiriyaan waxba waa laga waayay markii dambe wuxuu hi laba calameyn hala fiiriyo calameyn yacni waa buur laba buurood oo yaryar oo sida naas hablood oo kale buraha naaska hablood oo kale ah sidaasoo kale ha la fiiriyo wuu e, eegeen waxay dhaheen ma aragno wuxuu dhahay wayxakum war yacni gobloma miyaan idinku nidhaahnaa dib ugu noqda oo bal fiiriya waa la fiiriyey wuxuu dhahay haddaba geed cawjas ah geedka yani shajarat alcawjas geed e, geedka loo yaqaano fiiriya inuu meesha uu ku yaalo shajarat alcawjas waxa weeye waa geed e, sidoo qodxale midhana leh waa geed u eeg sida qarqadka geedka qarqadka nebigeenu ka warrami jiray uu laha nebigan caleyhi salaatu wasalaam muslimiinta iyo yahuuddu markay dagaalamaan waxa keliya oo qarinaya yahuuddu ay yahuuddu ay isku qarinayaan geedka loo yaqaano qarqadka waa geed qarqadka u eg ama la dhaho waaba qarqadka laftigiisii geedka markaa midhaha leh ama qodxaanta leh ha la fiiriyo oo u eg weliba maqcad arajuli meesha ninkuu ku fadhiista macnaa kursi oo kale uu eg siduu u samaysan yahy geedkiibay fiiriyeen waxay dhaheen ma ma aragno wuxuu dhaha unduruu wayxakum fiiriya buu yidhi war fiiriya buu yihi mar kale ku noqdo subxaan isagu isaga waxba ma arkayo indhihii mara ugu duuban oo inagii nidhi yani dabayshii dhacaysa aawadeed ayuu waxba arki waayey way fiiriyeen markii dambe ayay waxay arkeen geedkii oo la gooyey qayb ka mida ah ay hadhsan tahay markaas waxa hi nisfa shajar banaana geedka kala baro barh baa noo muuqda markaasuu yihi allahu akbar markaasuu takbiirtay raafic ibnu cumayra deetana ku saxaabadii kale la socotay iyaguna way takbiirteen wuxuu dhahay haddaba geedka hoostiisa qoda geedkii hoostiisii baa la qoday subxaan allah ceyl biyo ah baa biyihii kasoo burqadeen subxaanaka ya cadiim ya allah ya allah biyihii bay cabbeen geelii bay waraabiyeen fardihiibay waraabiyeen ayagiibaa markaa nastay weliba la sugay dad markaa dee liitay oo yani luudayay ama yani safarka safarka aawadeed yani daalay oo tacbaan noqday cala kulli xaal ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala u fudeydiyey ina biyaha ay helaan markii biyihii ay heleen ee ay dhergeen oo la kala degay ayuu raafic ibnu cumayr wuxuu dhahay arrin buu u sheegay wuxuu yidhi arrintaa hadduu mar hore u sheegi lahaa ama isagaa la dili lahaa ama dhammaan dadkoo dhan way halaagsami lahaayeen subxaan allah wuxuu dhahay meeshan weligay wuxuu yidhi hal mar baan horta maray buu yidhi markaan marayna waxay ahayd anoo ilmo yaro ghulaam aabbahay la socda ayaan soo maray waddadan subxaan allah marka uu soo tuba tuheeyey muddo dee soddon sannadood laga joogo ayuu xasuustiisa dib ugu celinaya weliba isagoo indhihiisii yacni ku duuban yihiin oo indhahaan si fiican weliba wax uga arkayn yani waxay ahayd safar halisa ah oo khatara oo haddii maalintaa biyaha la waayi lahaa dhammaantood ay halaagsami lahaayeen raafic ibnu cumere laftigiisaaba lahaa haddii ceelkaa la waayo yacni halagna waan dhimanaynaa buu yidhi subxaan allah wuu soo baxeen markaa ciidankii biyihii markii ay cabbeen shan maalmood oo keliya ayay ku qaadatay dhulkii shaam ayay yimaadeen subxaan allah niman carbeed oo iyaguna aaggaa deganaa ayuu khaalid ibnu waliid weerar ku qaaday wuu iska dhiciyey wuxuu galay markaa khaalid ibnu waliid magaalada busra ayuu galay magaalada busrana siirada nebigood ku maqlaysaayo waxa weeye waa magaalo ku ooli jirta dhulka sham waana magaaladii nebigu uu tegaye markii ganacsiga iyo bacmushtarka uu sameynayay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee ay khadiija bintu khuwaylid usoo diratay hantida inay usoo diratay siuu nebigu uga baaco mushtareeyo isagoo shan iyo labaatan jira waa meeshii uu yimid magaalo ganacsiyeed bay ahayd magaalo ku wanaagsan dhanka baaco mushtarka ayay ahayd magaaladii buu khaalid ibnu walid yimi dadkiibaa markaa musaalaxay galeen khaalid bay la heshiiyeen fa kaanat awal madiina futixat waxay ahayd markaa magaaladii ugu horreysay ee laga furto dhulka shaam ayay noqotay waxaana furtay khaalid ibnu walid almaqsumiy sayfullahi almasluul radia allahu canhu a ardaah kadibna muddo yar oo kooban oo shan casha gaadhaysa ayuu ugu tegay ciidamadii muslimiinta oo uu markaa u noqday madad cusub oo uu yimi khaalid baa u yimi khalid ibn lwaliid sayfullahi almasluul aad bay ugu farxeen muslimiintii insha allahu tacaala xalqada kale soo socota ayaynu ku qaada dhigi doonaa oo aynu kaga warami doonaa macrakadii iyo duulaanka ugu caansan islaamkii muslimiinta ee macrakat lyarmuk iyo nimankii romaanka wixii kala qabsaday hada wallahu aclam wbilahi towfiiq wsalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatuh